sheekhu raximah llahu tacaala ku xigsiiyey kamaa jarat calayhi caadat lfuqahaa sidii aimadii fiqhiga caadadooduba ay ahayd in soomka ay ku xigsiiyaan zakada xajkana ay ka soo horreysiiyaan binaan calى xadiidi bni cumar radia allahu tacaala canhuma bunya alislaamu calى khamsin shahaadati an laa ilaha ila اllah wa ana muxamada rasuulu اllah waiqaami الsalaati waitaaءi الzakaati wa sawmi ramadaana waxaji اlbeyt oo soonka markaa la horreysiiyo way jiraan riwaayaadka qaarkood sida riwaayat xandala fii saxiix اlbukhaari in la horreysiiyo xajka oo walxaji wa sawmi ramadaan ay dhacday laakiin saxiix muslimka waxaa ku sugan in ibnu cumar radi allahu tacaala canhu raawigii uu markii uu saa u wariyey uu yihi wa sawmi ramadaan walxaji uu ku yihi raawigii wاlxaji wasawmi ramadaan deetana uu ibn cumar yihi may haakada samictu min rasuuli الlahi sal slam wasawmi ramadaana wاlxaji marka waxay noqonaysaa riwaayadan kale ee saxiixa bukhaariga iyo ku sugani inay tahay riwaaya bilmacnaa oo tartiibkii ibni cumar radia allahu tacaala canhumaa aan la ilaalinin marka kitaabu siyaam halkan ayaa maxalkiisa culammadu ay ka dhigaan siyaam waa masder ficilka saama ah ayuu masder u yahay sawman wa siyaaman labadaba masder bay u yihiin luqa ahaan siyaamku waa alimsaak waa shay laga joogsado lidalik qur-aanka ku sugan inii nadartu liraxmaani sawman falan ukalima alyowma insiya waxaan ilaahay ugu nadiray soom soom baan ku nadiro maanta cidna la hadli maayo marka soonkay sheegaysaa waa maxay waa inay hadalkii ka joogsato marka ka joogsiga shay laga joogsanayo ayaa waxaa la yidhaahdaa saw luqa ahaan af carabiga saasuu ahaa laakiin sharcigu sawm wuxuu u isticmaalay cibaado gaara oo ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhawaado oo ah in qofku uu ka afxidhnaado waxyaalaha mufatiraadka ee aynu tirin doono sheekhu raximah llahu uu inooga warami doono waa beriga ilaa iyo inta ay qoraxdu ka dhacayso wakhtigaa gaarkaa in qofku uu maaragtay ka reebtoonaado waxyaalo gaara iyadoo cibaado iyo ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhawaansho ugu dhowaanaya ay arrintu tahay ayaa waxaa la yidhaahdaa soon musanifku raximah llahu tacaala halkan kitaabu siyaam wuxuu inoogu tartiibin doonaa tartiib aad u qiimo badan wuxuu ku bilaabi doonaa xukunkiisa xukunkiiso markaa dee waajibnimadiiya markuu waajibnimada inoo sheego wuxuu inoo sheegi doonaa yuu ku waajibaa oo shuruud اlwujuub wixii lo odhanaya buu inoo raacin doonaa waxaa kaloo inoo raacin doonaa jaaxid اlwujuub waajibnimada soonka qofka jaxdiya isagana xukunkiisa ayuu noo raacin doonaa markaa kadib musanifku raxmat ullaahi calayh waxa uu u gudbi doonaa marka uu intaa ka baxo qofkii maarata waqtulwujuubki ama waqtigii uu oo de markaa ramadaana iyo waxyaalaha ay ku sugnaato ayuu haddana geli doonaa taa markuu ka baxo ayaa waxa uu gudageli doonaa muxuu ku ansaxaa soonku wuxuu ku ansaxayaana waxay noqon doontaa arkaantii iyo shuruudu uu wuu gelin doonaayo maaragtay sixadoo dhan wuu isdhexgelin ilan arkaantii iyo shuruuddu labaduba sixadii bay qeyb ka yihiin oo laa yasixu shayu ilaa bitamaami arkaanihi wa tawafuri shuruuihi shaygu wuxuu ku asaxaa marka arkaantiisina ay dhamaystiranto shuruuddii arkaantaasi aylaadama shuruuddii ulahaana la wada helo marka wusu dhexgelin doonaa markaa deetna arkaantu maarata ku bilaayo ruknigii niyada ayuu inoo sheegi doonaa kadib intaan markaa ruknigii labaad bilowgiis oo mufairaadkii in laga joogsado ah, ayaa wuxuu kaga hadli doonaa ayaa loo ogol yahay inay afuraan bisha ramadaan halkaasuu markaa dadkii mawaanicu sixa ay ku timid waxyaalaha aan soonku marka inuu ansaxo diidaya sida waalidii iyo wixii lamidka ahaa halkaasuu iyagana ku keeni doonaa markaa kadibna wuxuu inoo tirin doonaa mufairaadkii waxyaalihii qofka soonka ka jebinayey marka uu dhammeeyo wuxuu gudbi doonaa makruuhaatu sawm soonka waxyaalihii makruuhaadka u ahaa loo karaahiyeysanayey markuu ka baxana wuxuu gudbi doonaa mustaxabaat sawm waxyaalihii sunnaha u ahaa soonka iyo sunantiisii intaas ayuu halkan kitaabu siyaam kaga warami doonaa baab gaara ayuu u caqidi doonaa haddana soolkii sunnaha ahaa markaa kadibna ictikaafkii ayuu raxmatullaahi calayhi ka warami doonaa wuxuu uhi yajibu sawmu ramadaana bisha ramadaan soonkeedu waajib weeyi waa bilijmaac muslimiintu waa ku ijmaacsan in waajib yahay huwa haabitu fii kitaab illahi wa sunati rasuulihi sala allahu alayhi wala alihi wasalam kitaabka ilaah yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun baa inoogu sugan soonkaa laydinku waajibiyey sunada nabigana uu ku suganyo bunya alislaamu calaa khamsin shantii islaamka uu ku dhisnaa ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu ku daray culamada islaamkana waa ku ijmaacsaye calaa kulli muslimin qof kastoo muslimo baaliqin qaangaaroo caaqilin garaad leh qaadirin cala soomi awooda ayuu ku waajibaa bu halkana wuxuu inoo tiriyey shuruuddii loo yaqaanay shuruudulwujuubka wuxuu markaa inoo sheegay afar shardi qofki waa inuu muslim yahay waa inuu qaangaar yahay waa inuu yahay caaqil oo qof garaadle u yahay waa inuu yahay qaadir cala sawm muslim waa inuu yahay oo gaalkii dee furuucda shareecada ma lagula hadlaya mise lagulama hadlaya waa inagii kusoo aragnay kitaabu salaad waa inagii kusoo aragnay baaliq waa inuu yahy qofka haddaanu qaangaar ahayn mukalafba ma aha caaqil waa inuu yahay isla mukalaf noqon maayo haddaanu ahayn qaadirin cala sawmi soonka waa inuu awood u leeyahayo xaalan aw ma'aalan weey ama imikaba uu awoodo ama dee dib inuu ka awoodo la filanayo la markaa ku baxaya qofkii da'da ahaa ee markaa dee aan la filanayn in markaa dib soon ka awoodo iyo qofkii qabay xanuun aan laga bogsanin oo soonka markaa u diidaya labadaa qofna waxay ku bixeen qaadiran cala sawmi oo markaa alqudra cala sawm baan markaa laga helin wuxuuhi musanifku faamalkaafiru kii gaalka ahaa fain kaan markaa shuruudda wixii ku baxayay buu inoo tirinayaa fain kaana asliyan hadduu gaal asliya yahay lam yajib calayhi soonku ku waajibi maayo salaaddii unbuu la mid yaho horeynu usoo aragnay tafaasiisheeda wain kaana murtadan hadduu murtad qof ridoobe yahayna wajaba calayhi wuu ku waajibaya libaqaa'i culqati lislaam isagana horeynu usoo aragnay wa ama asabiyu kii sabiga ahaa falaa sawma caleyh isagana soon lugumale de mukalaf baanu ahayn hayra anahu yu'maru bihi lisabcin wayudrabu calaa tarkihi licashrin hayra annahu hase ahaatee yu'maru bihi ay bisowmi soonkii waa la farayaa lisabcin ay maaragtay litamaami sabcin ama cinda sabcin markii toddoba ay u dhammaystirmaan ayaa la farayaa inuu soomo in ataaqa weeye waa hadduu awooddiisa wayudrabu waaba la garaaci calaa tarkii ka tegiduu ka tegay baa lagu garaaci licashrin ay litamaami cashrin markii ay toban u dhammaadaan haddii uu soomi waayo isagoo awoodaya waa la ulaynba oo waa maaragtay waxa weeyaan lagu qasbi inuu markaa soomo ilmihii aan qaangaarhka ahay se soomka awoodayay waa la faraya qiyaasan cala salaad salaaddii baa laga qiyaas qaadanayaayoo de waa kii nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam saynu soo sheegnay caruurtiina waxaad fartaan salaada markay toddoba jir yihiin toban jir hadday gaaraanna ku uleeya tanna waa la mid baa laleey culamadu waxay leeyiin hadduu awoodayo dee sada taasiba rukni u tahay ayay tanna rukni arkaantii islaamkaa u tahay waa isku mid uun saasay markaa culamada madhabku leeyihiin culamada qaarkood baa markaa hadal ka keenay arinta ulaynta soonka qofkii lagu ulaynayo oo waxay yidhahdeen waa waa ciqaab qofkana dee qaangaarba ma aha marka ciqaabtani qiyaas miyay ku sugnaan karaysa ila salaadii naskiibaa sheegay in lagu ulaynayo hadday tukan waayaan marka ciqaab in markaa qiyaas lagu sugaan waxa weeye waa nadar baa ku sugan bay yidhaahdeeno way markaa ka yar joogsadeen laakiin madhabku saasuu u waman saala caqluhu bijunuunin lam yajib calayhi sawmu caaqilka wixii ku baxay buu inoo sheego waman saala caqluhu qofkii mijirkiisu tegey bijunuunin waalli ku tegey lam yajib calayhi sawm usan ku waajibi maayo halkan markaa bijunuunin buu ina yidhi markaa wuxuu doonaya inuu ina yidhahdo kii dee hurday hurdo markaa caqligiisi lagu maqay qofku markuu hurdee taas iyadu dhib ma laha kii muqmaa calayhiga ahaaye isaguna suuxdintu ku dhacday waxaa la midka way inoo iman doontaa marka halkan aduu qofku waaliya wakti ka maalmihii maalintii markaa la soomayba ha noqote maalintaa soonkeedii laguma laha ama xagga hore ka waasho ama xagga dambe ka washo ama maalintao dhan ha waallaado maalintaa soonkeeda uu maarata waalidu ay soo dhex gashay lagu yeelan maayo dee waa marfuuculqalab haddaba wax ku tacalluqa ayuu inoo sheegayaa wuxuu yihi fain balaqa sabiyu kii haddaba yaraayee aan qaangaarhka ahayn hadduu qaangaadho iyadoo ramadaantii lagu jiro aw afaaqa almajnuunu ama ki waallaa uu miyirsado fii anaai nahaar maalinnimadii rabadaan iyadoo lagu jiro maalinimo rabadaan baa lagu jiraa kii yaraabaa qaangaadhay duhurkii unbuu seexdayo waabuu ixtilaamay u riyooday biyaakii dee waa qaangaadh ama dee han iyo baa ugu buuxayba saacad saacadaha markaa ka maalinimada qofkii waallaa hadduu miyirsaduu hagaago lam yalzamhumaa ku waajibi maayo sawmu daalika alyowmi maalinkaa inay soomaan calaa daahiri lmadhabi madhabka daahirkiisu siduu yahay ee imaamka shaafici hadalkiisa ka muuqata sidaa wey waa hadday sidan maaragtay kan yari haddii uu qaangaaro isagoon soomanayn isagoo sooman hadduu qaangaaro way inoo iman doonta isagoon soomanayn hadduu qaangaaro xukunkiisu waa sidanoo lagu yeelan maayo soonka maalinta oo inta ku hadhayna afxidhnow la odhan maayo oo waa kugu waajib soo qalleena la odhan maayo daahirilmadhab markuu ina leeyahay waxaa jira markaa qolyo takhriijiyeyoo takhriij sameeyeyoo soonkii salaada kala mid dhigay ilan salaadda haddii wakhtigiioo sii baxaya uu qofku qaan gaadho ama uu kii waalaamiyiirsado maxaynu odhan jirnay salaaddii way ku waajibaysaa soo ma ama waxa wey de waab addoon horu tukaday kii yalaa way ku filan tahay haddii kalena inu laga doonaya sidoo kale kii waalaana inuu tukadaa laga doonayay marka qolaa halkaa ka soo saartay in soonkiina uu lamid noqonayo laakiin sida sawaabkaa la mid maahe soonkii dee qofkani waxa weeye ahlulwujuubba mu ahayn wakhtigiisii qayb ka soo gaaray qaybtuna dee kuma asaxdo oo markaa salaaddii haddii wakhtigaa la bilaabo wakhtigaa uu soo gaadhay haduu galo dee way ansaxaysa laakiin kani de hadduu wakhtigan bilaabo soonkii waxuu ansaxaya ma aha markaa isku mid ma aha baa la yidhiyo kani wakhti uu curin karaya salaaddii buu soo gaadhay oo salaada wakhtigeedii kanna wakhtiguu soo gaadhay wakhti uu soonkii curin karaya imika uu bilaabi karayaba ma aha sidaa daraaddeed soonkani kuma waajibayo wuxuu yihi wa amaa man qofkii miya isagu lam yaqdir calaa sowm soonkii aan karay muxuu u kari waayo laba arimood mid ahaan likibarin weyni ku timi daraadeed aw maradin laa yurja buruhu ama cudur aan laga bogsan falaa yajibu calayhi som qofkan soon kuma waajibayo de waxa weeyaan iطaaqaa loo shardiyaa laa yukalifu lahu nafsan ilaa wuscaha takaaliifta sharcigaa awood baa loo shartay qofkii awoodinba lagu qasbi maayo ilaa annahu hase ahaatee talzamuhu lfidyatu isfurasho ayaa ku waajibaysa can kulli yowmin maalin walba muddun min acaamin baa ku waajibaya marka koombo raashina fii asaxi alqowleyni labada qowlee masalada ku sugan keeda marka kooda markaa xooga badan wey walaa talzamuhu ku waajibi mayso koombadaasi fil aakhiri qawlka kale leeyahay odaygaa da-daa ama qofkaa xanuunsanayee aan soomi karayn inuu bogsadana aan la filanaynin soon kuma waajibino iyadoo hadal male wax kaloo ku waajibay ma jiraan khilaaf baa ku jiroo qowl wuxuu leeyahay haayo waxaa ku waajibay inuu raashin bixiyo qowlna wuxuu leey inuu raashin bixiy waajib ma waa iska sunni waa mustaxab ee waajib ma aha qowl kale waa waajib wuxuu xujaysanayaa wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin oo aayaddu sida culamada qaarkood ay qabaan tafsiirkeedu ahaa kuwii soonka awoodayey way iska dayn karaanoo raashin bay bixin karaan kadib baa la nasakhayo waxay u soo hadhay sida ibnu cumar ibnu cabaas radi allahu tacaala canhu uu leeyahay odaygii weynaayo islaantii usoo hadhay odaygii iyo islaantii baa usoo hadhay markaa marka saas la yidhaahdo dee waxay noqonaysaa aayaddu dadkii kale mansuuq ka tahe iyaga way usoo hadho raashinkii baa lagu leeyahay weeyi waxaa kale oo la xujaystay riwaayada bukhaariga ku sugan can ibni cabaas ama qiraada ku sugan bukhaariga can ibni cabaas radi allahu tacala canhuma inuu aayaddan u aqriyay wacala aladiina yutawaquunahu fidyatu acaamu miskiin wacala aladiina yutawaquunahu kuwa lagu kalifayo weeye yutawaquunahu ay yukallafuunahu kuwa lagu kalifaye loo diraya maa laa taaqata lahum bi wey soonkii yani loo diray iyagiioo aan awood u lahayn fariidadii soonku ay soo haleeshay iyagiion awood ulahayn soon laga dooni maayo fidyatun acaamu miskiin baa ku sugan waa qira'a ibnu cabaas ka sugan oo bukhaariga ku jirta caaishana iyadana sanad saxiixa waxaa kaga wariyey cabdurasaaq koley shaarixu halkan labadaba inuu bukhaari ka wariyey buu ka dhigaya laakiin bukhaari ibnu cabaas inbuu ka wariyey caaisha radi allahu tacala canha musanafka cabdurasaaq ayay kaga sugantahay qowlkaasi taasuu markaa cuskanaya qowlkan kaleele waxba kuma waajibin de wuxuu le aayadduna waa mansuukh qiraadan ibn cabaas radi allahu tacaala canhumaana de qiraaadii jumhuurku way khilaafsantahay musxafkiina kuma sugno de waa qiraao shaadaba aho ma aha qiraao qiraaadkii de markaa mutawaatirka ahaa ma noqonayso sidaa daraaddeed waynu istixbaab unbaynu ka qaadan karnaay inaynu ku waajibino laga qaadan kari maayo muctamadku waa in ay waajibayso raashinkaasi waajibayo maalin walba koomba uu bixinayo mud uu bixinayo mudkan horeynu usoo qadarnay wuxuu yidhi haddaba waman taraka sooma qofkii soomka ka tegay jaaxidan liwujuubihi isagoo dafirsan waajibnimadiisa dafiraaddana hore aynuu soo sheegno aqoon bay sheegaysa waa maxay dee qofkan muslimiintu ku dhex noolaa ninka soo islaamayna ma aha meel cilmi iyo aqooni jirtana wuu joogay dee wuu ogsoonyahy soonku inuu waajib yahay waajib ma ahadiisu waa indha iskarid iyo dafiraad wey sidaa daraaddeed kafara ninkaas uu gaaloobay waayo waa qof diinta diintan islaamku waa been yidhi oo kale qofka ihahdo soonka waxba kama jiraan waa qof yidhi waxba kama jiraan sidaynu salaadaba ku soo marnay sidaa daraaddeed waa qutila bikufri ridda ahaan iyo gaalnimo ayaa loo dilayaa waman tarakahu kii ka tegey hayra jaaxidin isagoo aan dafirin soonka waajibnimadiisi min hayri cudrin si haddana uga tega cudurdaar la'aan wax cudurdaaro uu leeyahayna ma jiro soonkiina uu iskaga tegey xubisa waa la xabisayaa jeel baa la dhigayaa wa munica waa loo diidayaa aacaama washaraaba raashinkii iyo iyo mxuu ahaay sharaabka loo diidaya kol allo kolkaa markaa e waagu beryayo unbaa jeelka la dhigaya iskaga jira halka qoraxdu ha u dhacdo kolkay qoraxdu dhacdana haddana dee wuu iska soo baxayaa wuu cuncuni karayaa iska cuncuno haddana inagu waynu dhigaynaa un marka waanu sooman yahay ajarna male dee soo maha soonkii markaa markaa u dili mayno sidii salaadoo kale waayo salaadii de kamayna maaragtay kumaynaan qasbi karayn laakiin soonkii waanu ku qasbi karaynaayo de ka joojinaynaa wixii lagu afuri jiray wabilahi towfiiq wey wuxuu walaa yajibu waajibi maayo marka dabcan de in sidan lagu samaynayo waxa wey man ra'aa minkum munkaran falyuayiruu biyadihi weya waa munkar inuu maalintii iska cun waynu ka xirayna oo xabisayna halkaasaynu ku haynaynaa ilaa inta markaa munkarkii meesha ka baxday waqtigii wax la cunayay la gaari ولا يجب waajibi maayo sawmu شهر ramadaana halkan wuxuu ka gelayaa markaa waqtulwujuubkii maarata wixii markaa maa yahbutu bihi hilaalu maarata maa yahbutu bihi dukhuulu ramadaan bishii ramadaan ilan soonka waajibkii waa kaa bisha ramadaan asal ahaan waxa kale waa wax soo dariyey hadday kafaaro tahay iyo hadday nadar yajibu ma waajibo sawmu shahri ramadaana bisha ramadaan oo la soomaa ilaa bi axadu alaaati umuuri wey intuu halkan isagu ku sheegay saddex arimood mid ahaan mooyaane marka hadde afraadna waad kaga darsan doontaa waynu arki isagana waynu ka dhex fahmin hadalkiisa kow biru'yat lhilaal bishii ramadaanoo la arko bishii ramadaanoo la arko dee kaa arkay waajib buu ku yahay soonku kaa bisha ramadaan arkay waajib buu ku yahay liqowlihi calayhi salaatu wasalaam suumuu liru'yatihi waafiruu liru'yati aragtidiisa u sooma buu yidhi aragtidiisa ku sooma fain humma calayhim dadka haddii laga daboolo oo laga dahaadho halkii bisha laga arki lahaa wajaba calayhim waxaa ku waajibay istikmaalu shacbaana shacbaan in loo buuxi in la buuxsado oo la dhamaystira alaaiina yowman sidaas nusada qaar ku qoran uma yasubuuna markaa kadib bay soomayaan halkaan maxaad ka fahantay qodob labaad baa jiro oo bisha ramadaan ay ku sugnaato oo waa shacbaan oo soddonkeedu buuxsamo iyadana nabiga alayhi salaatu wasalaam baa laga qaato fain quma calaykum faakmilu ciddata shacbaana alaaiin haddii laydinka qariyo dee bisha shacbaan soddonkeeda buuxiya haddii soddonkii buuxsamo ramadaan baa ku xigta wey markaa tii hore ru'yadiibay ahayd qofkii arkay ayay ka hadlaysay ta waa taynu lahayn waa laga fahmi doonaa markaa afar bay noqonayaan waxa uu sheegay waxa uu noqonayaa istikmaalu shacbaana bishii shacbaanoo soddonkeedii buuxsamo iyadana bishii ramadaan way ku waajibaysaa wuxuu yidhi fain ra'awul hilaala haday dadku bisha arkaan binahaari maalinimo iyadoo qoraxdiiba dhicin haddii la arko bishi imika waa kuwan baal wabaa ku eegaan waabay arkaan malaa waagaa horena dee waxbaa la sheegsheegaa in la arki jiray malaa dadkaa ka indhafiqnaa dadkeena oo iska sida mijaarko kale waba arki jira fain ra'awul hilaala hadday haddaba bishii arkaan binahaari maalinimo qoraxdii oon weli dhicin baa la arkay bishii fa huwa bishaa la arkay lileylati lmustaqbala waa habeennimada soo socota ayay u xisaabsan tahay maaha xalay oo la odhan maayo haddii imika kol haddaan qoraxdii oo dhacday qoraxdii oo aan dhicin aynu aragnay xalayba rabadaan bay ahayd inaguun baan arag la odhan maayo waxaa la leeyahay tanaad imika arkaysa waa un caawa sidii oo qoraxdii oo dhacday kadib la arkay ayuunbaa laga soo qaadayaa sidii cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu laga soo wariyey bisnaadi صaxiix in alahilata bacduha akbaru min bacdi faida raaytum lhilaala nahaara falaa tuftiru xataa yashhada shaahidaani anahuma ra'ayaahu bilams waar birihu way kala wen yihiin buu marka haddaad maalinimo weli qoraxdii oon dhicin ba aad aragtaan hays odhanina xalayba wax idin dhaafeen sidaad maalinimo u aragteen xalayba wax idin dhaafeen hays odhanine bilahaa kala weyne waa uun habeenkan soo socda ee maaragtay waxa weeye falaa tuftur maalinimada ha iska afurin waa markii markaa ramadaan maalan aakhirkeedii idinkoo soddonkii ramadaan sooma ayaad qoraxdii oon dhicinoo weli siida ayaa waxaad aragteen bishi ha is odhanin war ciid baa hedo ciid baad soomanayde ilan bilaha kale weyn buu waa caawan ka soo qaada ilaa aad aragtaan laba markhaati oo ka markhaati kacaya inay xalay arkeen kole haddaan intaasi jirin tanaad qorax dhaca ka hor aragteen caawun bay u xisaabsantahay xalay maaha wuxuu yidhi wayuqbalu waa la aqbali fii hilaali shahri ramadaana bisha ramadaan sugnaanshaheeda cadlun fii asaxi lqowleyn halkana waa qodobkii saddexaade bishu ay ku sugmaysayo waa bikhabari lcadli inuu warkuu sheego cid markaa lagu kalsoonyaho looga qaateena oo warkiisu uu soconayo inuu sheego haddaba ma labaa loo baahan yahay mise mise mid baa kugu filan wuxuu yidhi wayuqbalu waa la aqbalayaa fii hilaali shahri ramadaana bisha ramadaan hilaalkeeda bilashadeeda waa yahay hilaalku de waa dayixi bisha bisha markuu yahay marka aragtidiisi yani ubuudkiisii waxaa lagu aqbali cadlun hal qofoo cadlu shahaade ah qofkii markhaatiga geli jiray ah fii asaxi lqowleyni labada qowle masalada ku sugan kooda sixada badani siduu yahay walaa yuqbalu la aqbali maayo fi laakhari qowlka kale siduu yahay ilaa cadlaani ilaa iyo laba nin oo markhaatigal ah maraarinta furaan mooyaane walaa yuqbalu lama aqbalo fii saa'iri shuhuuri bilaha kale oo dhan ilaa cadlaani laba qof mooyaane bili maxay ku sugnaataa dee aragtida waynu soo aragnay waxaa kale ku sugnaan kartaa war laakiin warkii waa war aragti ah oo aragti sheegay waa in laba qof ugu yaraan ay yidhaahdaan waanu aragnay ila wx waa markhaati markhaatiguna wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum dee laba ayuu u baahan yahay laba markhaati baa la doonaya laakiin bisha ramadaan ayuu qowl leeyahay ka soo reebayna qawl wixii waxba soo reebayo dee bilaha kale unbay la mid tahay bilihii kaleba labay u baahan yihiin bisha ramadaanna labay u baahan tahay kaasi saasuu leeyay qiyaaskii caadigaabuu ah haysta ayo aayaddii wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum maaragtay waashhiduu daway cadlin minkum aayaadku saasay wada sheegeen laba qof baa markhaatiga maarata markhaatigu waa laba mid markhaati ma noqdo Eh, ya ayuha ladiina shahadtu berg ida idaa xadara axadakum eh, mowtu xiina alwasiyati inaani dawaa cadlin minkum waa laba marka qowlkaasi halkaasuu taagayo sida bilaha kaleba ay laba ugu baahan yahin markhaatigoodii ayay rabadaantuna ugu baahan tahay laakiin qowlka muctamadkii wuxuu leeyahay raajixay mayane bisha ramadaan waa laga soo reebayaayo iyada mid baa ku filan maxaa loo soo reebay waxaa loo soo reebay horta lilaathari waanadari ahar iyo nadar ba arrintaa way keensanayaano aharku waxa weeye xadiidkii ibn cumar radi allahu tacaala canhuma ee uu yidhi nabigaan u sheegan ku yidhi bishii waan arkay abdulahi ibn cumar baa markaasuu nabigu soomay dadkiina hala sooma buu yidhi xadiidkana culamada qaar baa tasxiixiye markaa dee wuxuu noqonayaa marka xadiidkaasi wuxuu soo reebay bishan wuu soo reebay sidoo kale xadiid kaleo isagan culamada qaarkood ay sugayaan ayaa wuxuu leeyahay acraabi nin reermiyiyabaa nabiga u yimido markaasuu yihi bishii baan arkay oo miyaad shahaadatayn ka qiraysaa waan qiraya kolkaasaa deetana la socodsiiyey marka haddaba cadligan la doonayaa waxa weeye waa cadlu shahaada sida saxiixa oo markaa dumarkii soo geli maayaan dumarku markhaatiga waxay ka furaan waa laba arimood wixii adduun calaaqa maal maal wixii calaaqa iyo wixii arimo dumar ah laakiin wixii intaa ka soo haray dee waxa wey inaani inaani inaani dakaraani wey ilan inataani baa leh dumarki wastashiduu shahiidayni min rijaalikum markaasa fain lam yakunaa farajulun wamra'ataani miman tardowna min ashuhada waa wixii maalad ilmaal bay aayaddu ka hadlaysay laakiin wixii kale guurkii iyo furiinkii iyo eh, bilashadii bilaha iyo eh, waxay lamidka ah ee aan maal ahayn arrimo dumarna ahayn rag baa la doonaya sidoo kale halkan markaa addoonkiina de la socon maaye waxaa la doonayaa eh, waxaa la doonayaa inuu yahay qof xor ah aarkii waynu sheegnay malaha nadarkii baynaan sheegin nadarkuna waa alixtiyaau lisawm soomkiiba dee ayaa markaa loo dadaalayay marka dadaalkii soonka loo dadaalayay de wuxuu keensanayaa in hadii mid qurihiba uu ka markhaati kaco la aqbalo wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala wain qaamat ilbayinatu markaa de waxaa saairu shuhuurkii soo gelaya bilashadii shawaal iyaduna saairu shuhuur ku jirta de laba markhaati la doonaya dadku ku afuri maayaan qof qura markhaatigiisa ku afuri maayaan yanii ku ciidi maayaan amaa afurkii maalintu inay dhammaato qoraxdii ay dhacday taa iyada mid baa ku filan laakiin tii bisha kuma filan wuxuu yidhi wain qaamat ilbayinatu markhaatigii hadduu qumo oo markhaatigii uu caddeeyo biru'yati in bishii la arkay fii yowmi shaki maalin maali shaki ah. wajaba calayhim waxaa dadkii ku waajibaya qadaauhu inay wa fii imsaaki baqiyati nahaari maalintaa inta ka dhiman inay afxidhnaanayaan qowlaani baa ku sugan axaduhumaa qowl wuxuu leey yajibu waa waajib waaanika labaadna wuxuu leey laa yajibu waajib maaha maalintii shacbaan u dambeysay ay soddon noqonaysay baynu bishii arki weyne haddana warbaa xoogaaba warbaa lasga dhex maray waa la arkay lakin wax hagaagsan oo la sheego ma hayno dee ma soomayno ma banaana inaynu soomna inaynu afurina ayaa inagu iska afuran maalinnimadii ayaa laba nin yibaabay ka soo galeenba markaas ila waanu aragnay ama mid baaba de sida qowlka muctamedka mid baa ylan nagu filaaye mid baa markhaatigii furay oo waan arkay bishii xalay maa caddaatay maalinkan aynu iska afurnay inuu yowmshakiga eh, inuu ramadaan yahay baa caddaatay horta qalle waa laynaga doonaya maalintan inanu qallayno waa doon maxaa yeele maxaa caddaatay waxaa caddaatay afurnay maalin ramadaan kol hadday caddaatay inaad afurtay maalin ramadaan dee maalinta qalleedii waa lagaa doonaya facidatu min ayaamin ukra ayaa kuu taal waay taas iyadoo hadal male arrinka labaad maalintan inta ka hadhay in la afxidhnaadaa ma waajibba mise way iska bannaanta in la cuno qowl wuxuu leey miya way iska bannaanta in la cuno ilan maad soo soominoo awalkiiba waad cunaysa cudurdaarna waad lahay aakhirkana waad iska cunaysa oo waxaad la mid tahay musaafirka inoo soo socda ee isagoo saaka soo quraacday oo musaafir ahaa magaaladiisii soo gaadhay de inta dambana wuu iska cunaya kana waa lamid baa laleey qowl saasuu leey qowlka muctamadkii wuxuu leeya may qoladan waxaa ku waajiba inay maalintan afxidhnaadaan maxaa yeelay waxa wey cudurdaarkoodii wuu go'ay oo de imika waxay ogaadeen inay rabadaan tahay cudurdaar kalena male iyagiioo og inay rabadaan tahay cudurdaarna aan lahay da iska sii cuni maayaan marka aduu farqigaa la weydiiyey l kaa kaleba musaafirka ahba markuu safarkii ka dhammaaday cudurdaar hadda male muxuu kusii cunaya de wuxuu kusii cunayaa saakuu quraacdo dee kuwana ha kusii cunaan saakay quraacdeen iyaguna marka aduu farqi bay fuqahadu halkan ay culammadu bixinayaan laakiin farqigaas farqi buuran ma noqonayo oo waxay yidhaahdeen dee qoladan kan musaafirka ah isagoo og inay rabadaan tahay ayaa loo ogol maarata loo ogolaa inuu iska cuno laakiin qoladani hadday ogaan lahaayeen looma ogolaadeen inay iska cunaan qofka waa laga ya marku taa maqlo inuu moodo fari saxaho soconaya lakin haddaad usi yar fiirsato fari aciif weya kutubta inoogu qornaado yaan la bushini laakiin waa fari aciif suu daciif u wuxuu daciif u yahay cudurdaarka labadii wii su lagu weydiiba jawaab ka dhigta kii cudurdaarkiisu jaahilnimada ahaa lakin jaahli ba sooma inay rabaan tahay baanu ogeyn cadam lcilmi ayuu cudurdaarkiisu ahaa cadamulcilmigii markuu zuulay maxaad ugu waajibisay inuu cuno baa lagu yii inuu maarata afxidhnaado kii cudurdaarkiisu musaafir ahaana markii safarkiisii go-ay aada ugu waajibin weyd markaasa waxaad ku jawaabtay dee kaa isagoo og buu cunayay yani kan cudurdaarkiisii ubaad ka anfidaysa ubaad maarata isaga aad ka anfidaysa kanna hadduu ogaan lahaa muu cuneen dahaye kan cudurdaarkiisaaba tan ahaa ilan kamba isagoon musaafir ahayn buu cunayaa kan yowm shakiga jooga so isagoon musaafir ila kaa cudurdaarkiisiibaad dadka waad ka anfiyeysa oo kan cudurdaarkiisu waa jahli kaana cudurdaarkiisu waa safar soo ma dee cudurdaarka safarkii kan muntafi buu ka yahay wuu ka anfoonya kan cudurdaarkiisa oo jahligayna kaasuu ka anfoonya marka inaad tiraahdid musaafirku isagoon caalim isagoo caalima buu cunayay yani waa isagoo jaahil ahayn oon cudurdaarkan kala qabin de waxaa lagu odhan karaa kana isagoon musaafir ahayn buu cunay oo kaa cudurdaarkiisa laga anfiyi karaa kaasila kaasina waxa weyaan musaafirnimuu ku cunayey kani isagoo xataa musaafir ahayn buu cunayay farqigaasi farqi saxa maaha adiga waxaa lagu weydiiyey cudurdaarka cadamulcilmi ah iyo cudurdaarka safar ah labadaasay kusoo kala cuneene labadan cudurdaar maxaa udhexeeya marka waa ka jawaabti ood wax kala keentid oon cadamulcilmigii ahayn tii lagu weydiiyin ku jawaabin oo ha odhanin kana macaalcilmi buu cunayey kana waxa weyaan maca alcilmi umay banaaneyn inuu cuno waayo waa jawaabu binafsi almas-uuli canhu wixii lagu weydiye jawaabtay weeyaan calaa kulli xaal saasay culimadu ku jawaabeen muctamadku waxa weeye kan waxaa laga rabaa inuu afxidhnaado hadda waajib bay ku ajsaaka inuu quraacdo oo yani maaratay soonka iska daayo doonayaan quraacanba inaan usoo niyoon ayaa waajib ku ahay xaggii dambena waxaa ka waajib ku waajibtay baynu leenahay inuu maaragtay eh, afxidhnaado kan kale kumay waajibina musaafirkaa inuu maaragtay cuno wuu iska soomi karay isagoo soomi karaybu iska afur xaggii dambana waxanu waba kuma waajibayaan markaa dee labada kanaaba ka awreysan aynu nidhi qasab ku afur oo kuma banaana inaad soonto inaynu haddana xagga dambe ku dhahno qasab haddana ku afxidhnow oo kuma banaana inaad wax cunto kanaa uga xaq lahaa inaynu iska sii wado kan kale aynaan ku waajibin wuxuu yidhi fain saamuu hadday soomaan bishahaadati waaxidin mid markhaatigiibay waxay ku soomeen alaaiina yowman soddon maalmood walam yarow lhilaala bishiina may arag aftaruu way afurayaan wa qiila waxaa la yidhi laa yuftiruuna afuri maayaan nusadeed way ka dhacsan tahay lakin kitabkay ka midta inaga nihi bishii ramadaan waxay ku soo gelaysaa hal qof oo yidhahdo waan arkay kusa bixi mayso shawaal ciiddu ku soo geli mayso hal qof markhaatigii iyada la doonaya haddaba mid baa ina yihi bishii waan arkay rabadaan waynu soomnay soddonkeedii baynu dhammaysanay soddonku inay noo dhammaadeen maxay ku dhisan tahay qof qura markhaatigiisii ila soddonka aynu tirsanaynaa qof qura markhaatigiisii bay soo bilaabantay haddaba markay soddonkii noo dhamaadeen ma la ciidaya bishii baynu raadinay habeenkii de koob iyo soddon noqonaysa dee shawaal ay kow noqonaysa bishii waa la waayo samadiina waaba faydanta wax daruuri ma jirto waxba waa la arki waayo ma sharanayna war malaha midhkiibaa idin qalday malaha soddonkiina waxba kama jiraan sagaaliyo bay bishu maraysaa maysu odhanaynaayo si aynaan qof qura hadalkiisa ugu afurin ilan haddaynu soddonkii soddonkaynu tirsanaynaa qof qura warkii ku dhisan tahay haddaynu iska ciidno dee qof qura warkii ku ciidno ilan soddonkeennaba sidaa ahaa markaa ola waxay leeyihiin laa yuftiruuna la afuri maya taa bishii la arag waayo haddii la afuro waxaa meesha ka dhalanaysa in qof qura werkii lagu afuray qof qura werkiina laguma afuri jirin oo shawaalku way soo geli jirin qowlsaasuu leey ciladiisa waa la fahmay muctamadku wuxuu leey waa la afuraya oo maxaa loo afuray de ma koob iyo soomi haddaa soddon baa la soomanaayo koob iyo soddon la soomi maaye bishu ama waa sagaalaatan ama waa soddon si sharciya baanay bishu inoogu soo gashay oo sharcigiibaa inoo dhigay in mar qura lagu soomo soddonna inay bishu tahay halka ugu badana soddon tahayna sharcigiibaa dhigay markaa waynu iska afuraynaa oo way sidaynu uga baxsanaynaa ciladii ahayd in qof qura lagu afuri karin waxaynu leenahay yahbutu tabacan maa laa yahbutu istiqlaalan ama qad yahbutu shayu dimnan walaa yahbutu aslan qad yahbutu shayu dimnan bimaa laa yahbutu bihi aslan wuxuu haddii marka uu yahay asal markuu yahay shuruuddiisa waa la adkeeya laakiin markuu wax kale dabageshan yahay oo wax kale ku xuluulsan yahay waa la fududayn karaa marka maanta ciidani dee waxa weya isagu ciidda kama markhaati kicina soonkiibuu ka markhaati kacay tanna way ku dul dhisan tahay uun iyada waa la oo sida taa loo adkaynayo looma adkeeyo wuxuu ihi musanifku raximah llahu tacaala wain ishtabaha shahru waa arrinkii qofku soonku ugu waajibay waa ijtihaadkii bilijtihaadi markaa waxaad soo qofkii arka bishi waxaad soo haysatay shacbaanoo soddon u dhammaato waxaad iyadoo qof cadligii uu ka markhaati kaco inuu bishii arkay arrinka afra waa ijtihaadkiioo markaad ijtihaaddo ay kuula badato in bishii ramadaan la gaaray wuxuu yihi wain ishtabahat ishuhuuru sidaasaa nusakda badankeeda ku qoran wain ishtabahat ishuhuuru biluhu hadday iskaga darmaan calaa asiirin qof maalan maxbuus oo meel hoose ku jira dhulka hoostiisu ku maaragtay ayuu ku xidhan yahay bilihiiba kala garan maayo qof baadiye jooga oo deetana bilihii kala garan waayo war lagu jiray maxay ahay bil bilanayso oo haddana dhacaysunbuu arka haddana dhambaanaysa laakiin wa lagu jira ma garanayo meel uu cid ka gaarana maalan ma hayo bishii ramadaan buu ka baqayaa inay markaa soo gaadho haddaba kaasi taxaraa waxbuu isxisaabsano waxbuu isugeygeyno wuu dadaali calaamado iyo waxbuu raadin deetana wasaama wuu soomi waa idaa halab calaa danihi weey markii danigiisa ay qaalib ka noqoto in bishii la gaadhay bishii ramadaan in la gaadhay markay ay la rajaxanto oo calaamado iyo wax uu arko markaasuu markaa iska suul haddii uu waxba kala garan waayo waxba in la gaadhay inaan la gaadhin waxbaba uu kala garan waayo taxayur uu ku dhaco waxba soon kuma waajibayo qofka ilaa inta uu u malaynayo in bishii rabadaan ama la gaadhay ama lasoo dhaafayba marka hadda soonkii baa ku waajibay haddaba fain waafaqa haddii haddaba soonkiisii saddex xaaladood buu noqonaya ninkani markuu soomay ama waxay tahay marka hore laba xaalo u kala qaybi ninkaasi wuu soomay bil dhamaystiran buu soomay laba xaalo u kala qaad marka xaaladiisa in aanay dib waxba uga caddaan iyo inuu dib ka ogaaday xaaladdu siday ahayd haddaanay waxba dib uga cadaan soonkiisii sidaasuu ugu ansaxay sanadka hadday laakiin dib ka caddaato rabadaantu halkii ay ahayd uu ogaado bishii ay ahayd rabadaantu saddexaa la buu yeelanaya inuu ogaaday inuu la helayoo bishii uu soomay ramadaanta lafteedii ay ahay iyo inuu ogaado inuu kadib dhacay iyo inuu ogaado inuu ka horamaray waa saddexdaasunti wax afraad baa jiri kara wax afraad ma jiri kara haddaba sheekhu kii aanay waxba u caddaan buu sheeginoo warkiisu wuu cadyahay sidaasuu soonka ugu ansaxay isaga hadal uma baahno kii ay wax u caddaadeen buu sheego wuxuu yihi wain waafaqa fain waafaqa hadduu haddaba waafaqo ramadaana bishii ramadaan buu waafaqay waxaa caddaatay bishuu soomay inay ramadaanta lafteedii ahay ajzahu wey jawaabtu de kaga gudday ku filanta aw maa badahu ama waxaa caddaatay in bishii uu soomay ay bil ramadaan ka dambeysay ahayd iyadana ajzahu waa ku filanta oo iyadana way ka gudday saasa markaa labadaa xaalaba soonkiisi ninkaa waa u dhayi oo dee kan damba ka horana dee bishii ramadaan buu soomay ramadaan baa lagu wajiba rabadaanna uu soomay kan dambana dee ramadaan baa lagu waajibiyo ramadaanti cudurdaar baa ay kaga tagtay bishan dambuu soomay de waana sidii qofka ramadaantu dhaaftaa uu yeeli jiray ilaan qalluun baa ku waajibaye ama qalluun bay u noqon ama adaa oo dee waaba laysku hayaayo bishaa dambuu soomay talow maqalla xuk magacahaan maqalla lagu magacaabaya mise waa adaa baa la odhanaya bay isku yarhayaan waxaana loo la rajaxaya inay qallo tahay ilan waa waktigeedii waayo de ada maaha waktigeedii lama sooyo bishii lama doonay qolaale waa ado isagu de bishaa u maleeyey inay rabadaan tahay unbaa laga doonay tan aanu tuu u maleeyey inaanay rabadaan ahayn de uma banaana inuu rabadaan ahaan u soomo hadday doonto rabadaan tiba ha noqoto kol haddaanu isagu rabadaan u aaminsanayn inuu rabadaan ahaan u sooma uma banaan markaa tan dambe aynu ku waajibinayna inuu soomo ayuunbaaba adihiisiiyabay qaarley lakin sida saxda waa qalle dabcan halkaa khilaafka masala ka dhalanayso oo maslada ka dhalanaysa waxa weeye haddii rabadaantii qofkani miyi buu joogaayo bilaha wuu arkaya laakiin waxyihii baanu garanay rabadaantii tan uu soomay ka horreysay hadday ahayd oy soddon ahayd tii uu soomayna ay sagaaliyo labaatan ahayd tii ku xigtayna ay ahayd maxaa lagu yeelanaya laba maalmood qalahoodi baa lagu yeelanaya ila maalin waa ciidii ciiddii buu soomay sooma ninkan may asixide sidoo kale dee rabadaan soddon bay waa sagaa maalmood buu soomanaa rabadaanna soddon bay ahayd halkaana maalin baa kaga harsan maalinna may asixin marka maxaa lagu leeyahay labaa lagu leeyahy haddii markaa eh, laakiin la yidhaahdo waa adaa sagaal iyo labaatan hadday bishiisu tahay sagaal iyo labaatan rabaantu haday doonto soddon ba ha noqoto isaga waba laguma labayl lakin sida raajixa ah, waa qalla waxaniyo dee inta u asaxday mooyaane inta kale ee dhiman ayaa lagu yeelanay wuxuu yidhi wain waafaqa haddii uu maaragtay eh, waafaqay maa qablahu rabadaan ka hor hadduu ka hormarayna lam yujzihi kuma filaanayso soonkiisaasi kagama filan rabadaantii fii asaxi lqowleyn labada qowl ee masalada ku jira kooda sixada badan hadduu is ogaaday soonkiisan inuu qadi yahay oo rabadaantii la gaadho laba xaaladood baa ka farcamaya xaaladda koobaad goormaad ogaatay baan odhanayna hadduu ogaaday ramadaan tiyo weli dhiman kolkuu bishiisii dhammaystay ayuunbuu magaalo helay magaaladiibu yimido bal warrama oo haye bishay noo dhamaatay soo ramadaan timayno hadda ciid ciidmka shacbaan baa bilaateen bishan dhamaatay rajab bay baa lagu yidhi tani marka inoo bilaateen waa shacbaan oo ramadaantiina waa ta dambe isaga muran kuma jiro in bisha ramadaan ramadaanee soo socto de inu soome laga doonayo ila ramadaanta waktigeedii buu soo gaaray wixii horeu soomanay qadim buu ahaa ajarkeeda ilaahay hasiiyo sunna u noqonayaa ramadaantiina waa kan soo gaaray wuu soomaya kaasi hadal marka laakiin haddii kolkii uu ciiday inuu magaalada yimaado deetana m markuu ciiday maaha markuu ciiday bishii u isagu bishii ka dambeysay magaalada iyadoo bishii ciiddiisa bishii ku xigtay bilatay markaasuu bu dadkiioo ciidaya la kulay war maxaa ciidaysaa de sunta shalay dhamaatay oo xaggay shalay ka dhamaatay anigu soonigii bishii hore soomay bishan baa anigu shawaal ba soonfur baan u qabay markaasa war waxba kama jiraan taas ramadaantii shalay bay baxay marka waxaa caddaatay soonkiisu inuu qadin kolkay wax u caddaadeenna waa gool ramadaantii lafteediina baxday markaasaa khilaafkani ku jira miyaynu dib u soon odhanaynaa mise ma odhanayno markaa qowl wuxuu leeyahay waxba la odhan dib u soon maxaa yeeley qofkan ijtihaad baa ku waajib waa waanu ijtihaaday wuu dadaalay bilbay ugu beegantay wuu soomay iminkana hadduu soomo wakti aan rabadaan hayn buu soomi kolkiisii horena wakti aan rabadaan hayn buu soomo iminkana haddaynu soon kale u dirno wakti aan rabadaan ahaynun bay noqonaysaa waxba markaa lagu kalifi maayo kaa uu ku dadaalay maarata hau noqday bay kuwaasile qowlka laakiin saxiixa waxweeye waa laga doonayaa qalihii maxaa yeelay qalluhu ma hormaro oo xagga hore dee ma tago shayga qallihiisu wuu ka dambeeyaa uune kama hormaree ninkan qalihii baa laga doonayaa rabadaanti waa inuu qalleeyo waaya wuxuu yidhi walow ra'aa hilaala shawaalin waxdow hadduu qofku arko bishii shawaal keligiiba arkay bishii shawaal soonfurtii ayuu bishiibuu arkay wasaaradiibuu tegey diintii awqaafta markhaatigiisibuu sajilay waa laga qoray cid kalaa la waayay keligiibuu noqday maxaa dadkii lagu odhanaya waxba kama jiraan ninka warkiisa waa la soomay hal qof laguma afureen berri waa rabada an la yidhi soddonkaa la buuxinaya isagii muxuu yeelaya ilaan isagii bishii u arko waa runti berri waa ciidoo waa ciiddana in la sooma waa xaaraan miyuu soomaya haddaba isagu dadki way soomayi wuxuu yidhi aftara wuu iska afuri siran laakiin si hoose u isqarin ilan haddii la qabto waa la ciqaabi intaan la ciqaabi ayuu iska afuri laakiin waxaa la yidhi haddii ninkani uu markhaatigii soo furay oo laga yeeli waaye oo markaa kadib isagoo afuray la arko dee cudurdaar buu leeyahay la ulayn maayo lakin warya qarso unbaa la odhan laakiin maaragtay la ganaaxi maayo isagoo waxba markhaatigiiba soo furan hadduu iska cuno oo isagoo cunaya la arko waa la ganaaxaya maxaa laga yaaba kuwii fasakadii baa kusoo dhuumanaya oo midkas markii kii faasiq ahaa la qabto isagoo iska cunaya wuxuu ohan waxalayaan bisha arkay markaasaa la iska sii dayay soo maa si aanay taasi u dhicin waa la ganaaxayaa kaasi isaga marka hoos ahaan ayuu afurayaa muujisan maayo inuu soomaano uma banaano shaafici masaladaa wuxuu ku khilaafay saddexdii madhabee kale oo dhammaantood leh wuu soomi soo arki maysi laakiin shaaficuudi nin keligii arkay oo la soo celiyey isagoo xulay soomi maayo waa furay siduu u soomi isagoo ogana ciidda ciidda in la soomaanaa ay xaaraan ahay walow ra'aa hilaala shawaalin waxdo hadduu keligii arko aftara siran hoos ahaan buu afuray walaa yasixu sawmu ramadaana bisha ramadaan soonkeedu asixi maayo iyo walaa kayrihi min asiyaami lwaajibi ilaa biniyati min aleyli likulli yowmi su-aalo badan baa yaallay baan filayaa halkana waxaynu ka gelaynaa markaa arrimihii sixada arkaantii iyo shuruuddii hawlahay buu gelayaa halkaasaynu ku joojin doona sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed allahu aclam wuxuu leeyahay waynagii soo marnay qof soon waajib ah sooman isagoo is-ilowsan hadduu wax cuno adna aada arkayso inaad u sheegto oo ka qabato qofkii sunno soomana ma iska dayn kartaa ha iska cune kaama waa waa laga qabanaya anigu ma xasuusta inaan idhi waa laga qabanaya ka maalin rabadaana isagoo bibiye iska cabaya aada aragto oo islowsan miyaad ka qabanaysa mise kama qabanaysi anigu ma xasuusta inaan idhi waad ka qabanaysa laakiin hadda inankan hadda iga soo naqliyey waana iqa insha alla inkastoonan garanayba qofku yahay waa laga yaabaa inuu de hadalkaa maqlay lakiin hadalkaasi kuma xasuusto madhabka madhabyo kale uu ku jira lakiin inaga madhabkeenna masaladaa meel alla meel ay kaga hadleenba waan mar aan raadiyey qofkaa soomane isagoo isilowsan biyaha cabaya ama wax cunaya ila wanagii waynu noo iman doonaaye soonku kama jabaya sooma fainamaa acamahu rabuhu wasaqaahu baaba jirta markaa miyaad ka qabanaysaa culamo shaaficiye meel ay ku sheegaysa in laga qabanayo iyo inaan laga qabanaynin mahayo taas waa ta laakiin madaahib kale sida xanafiyadoo kale oo kala qaadaya odaygii iyo dhallinyartii <laughs> oo dadkii xoogga ahaa waa loo sheegay arki joog baa la odaygii ooga ah, ooga awood haka hel iska dabaal yidhahdeen ha iska maaragta iska intiaa kii aan xoogga waa la iska daynayaabila kii xoogga ahaana waa laga qabanay qolyo kale oo yii waa munkar waa laga joojinayaa maarata xanaabilada qaarkood oo saas qolayna way jiraan aar ibnu cumar baa isaguna jiraa saxaabigii ibnu cumar aha aar isagoo markaa cab isleh ayuu midi ka qabtay wadigii soomanaa sabigi buui araada allahu an yaskiyanii famanactani ilaahayo i waraabinaya ayaad iga hor istaagtay marka masaladaas anigu waxba madhabka kama sheegin imikana waba ka sheegi maayo marka kii suna ahaa de kii faralkiiba waba ka sheegin kii sunina waba ka sheegi maayo marar dhowra waxaynu daliishanay shaafici loogama hayo isagoo diiday lagama hayo isagoo diiday deedna waynu bannaynaa miyaynaan soo gelayn laa yunsabu lisaakitin khitaaba ma qowlo maan fahmin yani qaabkaynu u leenahay shaafici loogama hayo waxuu ku diiday oo haddana waynu bannaynaa tiri yani masale maalan shay culamada qaarkood xarimaan miya deetana shaaficina aan lahayn alaaleyey inu arimay toona maxaa shaafici loo nisbaynaya de shaafici toos waba haddaan qowlkiisi ilahy waba loo nisbayn maaye laakiin madhabkiisu siduu keensanayaa dee ayaa laga hadla marka la eego qaabku axkaamta u dhiso wax u bineeyo ayaa la eegi dootn waxaa la odhanayaa madhabkiisu wuxuu keensanayaa sidaa iyo sidaa taasaa madhab laga dhigaya culamadii madhabku ay madhab ka dhigayaan lacag buu dhacay wuuna ku qayilay dayntii ma laga bixin karo sika ahaan waabu dhacaybe soo macsiya ma iyada lafteeda macsiyo ahayd iyada lafteeda ayaa macsiyo ahayd marka daynku waa inuu qofku de uu qofkii si caadiga uga soo qaata laakiin tani iyadiiba macsiya hadduu toobad keenay oo wixii intuu ka toobad keenay uu iska bixin kari taas waa la odhan karaa laga bixiyo waa la odhan karaa sida qaatilkii oo kale kii wax dilay oo dee makta lagu yeeshay mutacamidka ah hadduu toobad keeno dee waynu ka bixin karnaayoo basi mar sheekhanaa qofkii ku deymoobay wuu yidhi dan guud ee sekadii intaan la siin xoolihiisii ka sii bixiyey hadhow sekadii ma la siinayo de haddama dayn baa lagu leeyay kole aduu wixii sii bixiyey ma dayn baa lagu leeyay qof deyn lagu leeyahay baa sekada la siiya waktigan buu yihi khumusulkhumuskii ahlu beytku ma jire sekada ma siina soo kii sheekhu kuri walaysa bishayin sheekhaaba kuri walaysa bishayin soo ma marka maxaad aniga iga weydiye inankii ay ku waajibtay inuu aabbihii sekada ka bixiyo inuu aabbihii sekada ka bixiyo hadduu aabbihii dhinto iyadoo dayn lagu leeyahay inankiisii ma ku waajibaysaa inuu ka bixiyo inuu aabbihii sekada ka bixiy sekada siduu sakatulfitriba aabbahaa sekada kaaga waajibi karta waa sakaatulfitri unde sakaatulmaal aabbaha kaagama waajibi kartee sekada aabbaha kaaga waajibi karta waa sakaatulfitri marka haddaad fikridii ujeedo yani aabbaha iyo fitridiisuba ay kugu waajib tahay baa iyadoo dayn lagu leeyahay geeriyooday dayntii adigama kugu soo wareegaysaa adigu adiga laguguma laha laakiin daynaad ka bixisa waa samafalkaad aabbaha u samafalayso isagoo noolna waad ka bixin kartaa isagoo dhintayna waad ka bixin kartaa samafalkiiyo biriga ka mid tahay laakiin adiga dayntii laguguma laha ahlubeedku shaqaalaha ma noqon karaa sababto mawaalidii loo diiday mawaalidii baaba loo diiday laakiin eh, qaab aan qaab kaa ahayn si ujro caadi ah waxyaala ay fuqahadu bambaneeyeen baa jir lakin tafaasiil u baahan qofkii daalibulcilmiga ahaa ee doonaya inuu cilmiga soo dalbo ma la siinaya kii khuruuj diimeed u baxayay ma la siinaya kan daalibulcilmiga ah haddii fahankiisu fiican yahay danu fahamkiisu fiican oo wabsikalagu siin maayo laakiin haddii fahamkiisii fiican yahay oo fiqig wixii uu fahmayo haddii uu shaqo tagana cilmigii uu ka mashquulayo hadduu cilmigii ku mashquulna uu shaqadii dayacayo isaga waxa lohanaya war cilmiga noogu mashquula ummadaad wax ugu fillaan doontaa sekadaa lagu siinayaabaa la odhanaya markaa sahmigii fuqarada iyo masaakiinta ayuu soo gelaya halkaasaa laga siinay laakiin waa fahmayaan kan khuruujka u baxaya hadduu de ummaddaas soo wacdiyo dadkii wax soo barayo waa safar fiican markaa safarkiisii haddaanu sahaydiya haysan uu niyeysan yahay inuu safarkaa u baxo oo ummaddii wax soo taro oo dadkii wax u soo sheego oo qof de markaa uu yahayna ummaddii de usoo faaiideyn kara de waa safar fiican weeyaan kii dantiisa u baxayaba ila waynu siinayne kaana waa la siinayaa a waktiyada qaar bay soo geli karaano hadii meel laga naqlinayo meel kale loo rarayo bay yidhahdeen oo aan kuwii aanay ahayn kuwii sakada isu ururinaya kan intaasaa ku waajibtay saacigii wixii haddaanay ahayn e, sakadiibaba xamaalinbaba u baahatay ama saasoo kale u baahatay xaalado noocaasay soo reebaan laakiin tan kale lagama siinayo tii caadigeeda sahmiga de qoladii sahmiga yeelanaysa kuma jirayaan wuxuu leeyahay nin dayn lagu leeyaho jaadka cuna miyaa daynta laga bixinayo yani wuxuu lacaguu soo daysaday si uu jaad ugu iibsado lacagtii uu markaa jaadka ku cunay ma laga bixinaya haddaad u aaminsan tahay jaadku inuu xaaraan yahay dee ilaa uu ka toobadkeena siin maysid kor haddaad qabtay inuu jaadku xaaraan yahay oonu baalkaasi bannaanayn se culimadeenuga fudwoodeen dee ka bixin maysid xaaladda ayadaa lagu ogolaan ma haddi kale isagoo macsiyadii ku taagan baad wixii haddana aad ku kaalmaynaysaa bay noqonaysaa tii banaad noqon mayso toobad keena ayaad siinaysa waay qofkii sekada qaadanayey ma soo wakiilan karaa qof kale haa waa caadi wa qowman in ucطuu jabawu sadaqaat kuwaas caamiliintii miyaanay gelayn maya caamiliintii de caamilku waa nin la diray soo ururi sekada leli kan cidimay dirine waa un lagu yaqaanaa dad aan shaqaaluhuba gaadhay ayay maaragtay markay ogaadaan iyaga wax laga siinaya ay ka soo ururinayaan iyaga isgalaya kuwan sikada ma la siin karaa qofkii daynta lahaa ee ku lahaa qofkan deymoobay iyadoo laga bixinayo kan deymoobay ha la siin karaa laakiin isagaa laga idan qaadanayo isagaa lawid waa lohanaya baan kaaga bixinaynaa haye maqugiina ayaad kaga bixinaysa laakiin waa hadaad ayaru dayntii ka bixiso seke ma noqonayse isagana dayntii way ka baxaysaa sekadiina maad bixinina sekadii waa lagugu leeyahay isaan kalead samayso qof baa dayn ka bixisa taasi waa isaan kale laakiin sekadii waa lagu leey sekadii waay kaa baxaysaa markaad isagii tirahda daynta ma kaaga bixiya haa ku idha wuxuu leeyahay mukaatabkii markii uu sayidkiisu qiro oo inagii qiraalkaasaa lagu socodsiinaya qiraalkii maadaama isagu dhibi ka soo gaaraysa waa lagu socodsiin lakiin kan daynta leh yidhi waa runtiio dayn baan ku isagu dee wax markaa dhibii kama soo gaaraysa ma la aqbal haddana culamadu iskumad bay ka labada waa farqi saxa weeye farqigani oo labadii udhaxaynayo de kan meeshii xaggiisa qiraal ma jira isaga dacwaa jira waxbuu sheeganaya isagu waxba iskuma u qirin ninkan dayn kuleeyahay waa sheegashu waa dacwa iqraar maaha sidii mukaatabka oo kale sayidkiisu maarata isugu qiray haddana culamadu isku mid unbay ka dhigeenoo eh, xoogaa waxaad moodaa way yar fududaynayaan culamadu soo faqiirkii bay nama odhanayan miskiinkii wallahi waan baahanay waan iska siinaya soo maya waxba markhaatiya keen lama odhanayn xoogaa markaas sibay u yar sahlayaan marka haddii isagoo isagu sheegtay kana uu rumeeyey way iska siinayaanoo way iska aqbaleen wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed allahu aclam